الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd waxaynu ku soo jiray kelimadii manhaج أئma dacوة النجdiya kelimadan marka waa tii afraad fadhigan waa kii afraad baan ujeedaa waxaynu u ballansanayn qowluhu tacaalى wma kuna mucadibiina xatى nabcثa rasuula inaynu wixii laga yidhi wax ka tilmaano kadibna aynuu gudubno masaladii saddexaad culummada marka eedeeyey aima dacwa najdiya khaasatan masalada alcudru biljahl ama takfiiru jaahili towxiid aayaddaas aayadahay ku dhagaan bay ka tirsan tahay ayagoo markaa u dhigaya aayaddu inay tahay daliil qaatic oo ninkii khilaafay uu khaldan yahay jumlatan wa tafsiila ujeedadeedu marka waxaa wey inaan tilmaamo aayaddu daliil sharca ah weeye waana aayad min kitaab illah laakiin dalaaladeedu ma xoog badno macnaha la doonaya loo daliishanayo macnaheedu ijmaaliga ah alimaam mucalim alyamaani wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina axada xataa nursila rasuula fatatanaawalu kula axadi wakula rasuulin sawaء kana swaء man kana min umaة الrasuuli wman kana min غayriha wainama sharطu buluuqu الdacwati faqط sidaasuu kitaab ku yidhaha alcibaada ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu hi manihi kuwa cadaabaya axad cadaabi mayno ilaa aan rasuul diro lama dhihin ilaa aan rasuul khaasa asaga u diro oo tolkii ah ama rasuul caama midna lama sheegine jinsu rusul baa la sheegay wma kuna mucadibiina ay axada min alkhalaa'iq xataa nabcaa rasuula min الrusul mar haddii ilaahay rasuul diro xujada waa qumaysaa xujadii waa qumaysa rasuulkii khaaska ayay kii caamka ayaddu maysan kala qaadin bal aya irsaali rasuulin rasuul kastoo la dira in xujada ay ku qumayso tacdiibkuna ku sugnaanayay aayaddu tilmaamaysaa waa inagii marka soo maray rususha laba qaybood baa ahy nabi maxamed oo caam ah oo dee nabi ka dambeeyana uusan jirin allahuma nabiyullaahi ciise oo soo degi doona mooye iyo ambiyadii ka horraysay oo ambiye khaas ahaa khaasnimadu ambiyadaasna waxay ahayd oo inaga soo maray ee xilkooda unbaa khaas ahaa mooyeen ayaga dacwadoodu cidday gaadho waajib waajibbay ku inay rumeeyaan ay raacaan bal ahlucilmi waxay ka hadleen oo taxqiijiyeen nabiyulaahi muusa asu dacwatihi waxay ku wajahanayd reer banu israa'iil laakiin fircown maadaamuu reer bani israa'iil haystay oo taaqi kibrey ahaa anirsil macanaa bani israa'iil ay la taagnay iyo muuse hadduu u fasixi lahaa reer banu israa'iil labadaa nabi reer banu israaiil bay hagaajin lahaayeen oo waxbari lahaayeen oo ku mashquuli lahaayeen dhambaalkooda diineed cidduu gaahana xujada waa ku qumi lahay haddaba carab nebiyullaahi ibraahiim iyo ismaaciil diinkoodii baa soo gaadhay warasadoodina waa yihiin dacwadii iyo diinkii ibraahiim iyo ismaaciilyada cidday gaadhana xujada waa ku qumaysaa nabilahi maxamed asagu hadda waa caam khalaa'iqdoo dhanba wixii insi oo dhanba dabadii wixii yimid oo dhan intuu soo gaadhaybaa ay waajib ku tahay inay rumeeyon raacaan ama ambiyada kale xilgoonina waa saaraa bini aadamkana waxaa waajibka ah hadday dacwadaa soo gaadha inay qaataan rumeeyaan aayaddaasi marka macnahay tilmaantay ee ah wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuulan waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ku caddeeyey ina arsalnaaka biاlxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin ila khalaa fiiha nadiir ummad ummadda nebi maxamed ka horraysan oon rasuul iyo nabi loo dir inaysan jirin ilaahay waa sheegay walaqad bacatna fi kuli ummati rasuula an icbud اllaha wاjtanibu الطaaguut alimaam asancaani wuxuu leey walaayaatu daalat calى annahu laysa ummat min alumami ila bucثa fiiha rasuulu wabicatuhu lilblaaq alcudda xaashiyatu sharxi اlcumda mujaladka labaad boqol iyo afar baa laga fiirin karaa aayaddan marka maxay inoo faahaysa waa aaya caama ah ilaa rabbi rasuul diro inuusan cadaabaynin ruux laakiin kama hadlayso ilaahay ilaa uu rasuul diro xujadu inaysan kugu qumayn farqi baa u dhexeeya xujadu inay kugu qunto oo ilaahay xujadiisii ay kugu qunto iyo in aan lagu cadaabin laba kala baab weeye adoon rasuulku soo gaadhin bay xujada kugu qumi kartaa ama firo ama miiaaq ama caqli masaa'ilka uu ka shaqeeya cinda bacdi ahlilcilmi ayb laakiin rasuul uunku soo gaadhin waxa la anfiyey waa tacdiibka eh, laakiin lama anfiyin in xujadu ay qumi karto biduuni rusul lama anfiyin iyadoo sidaa tahay haddana cumuumka aayadda waxaan waa caam makhsuus ah caam makhsuusa lagu odhan waxaa lagu khasisay baa lagu leeyahay qowluhu tacaala waman lam yumin biاllahi warasuulihi fainaa actadna lilkaafiriina saciira aayaddaa hore soo kuma jirin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuula tanna cumuum baa ku jira maxaad ka leedahay weeye waman lam yumin biاllaahi warasuulih rasuulkii ilaahay iyo alle ciddaan rumaynin fainaa actadna lilkaafiriina fahuwa kaafirun bay ka dhigan tahay waman lam yumin biاllaahi warasuulihi fahuwa kaafir weeye hadduu kaafir yahay maxaa u xugum faina actadna lilkaafiriina saciira labadaa aayadood haddaad tiraa tan dambe waxay ka hadlaysaa qabla bacda qiyaami اlxuja wa bicثat الrusul bay ka hadlaysaa waxaadna lagu odhan aayadda wamaa kunaa mucadibiina waxay ka hadlaysaa waxaan shirki ka ahayn ilan waa laba aayadood aayadaa cadcadaynhaya wixii ninka shirki ku dhaca in meel la saari waxaa ka mid a aayadda haddaa idiin sheegay waxaa ka mid a aayaddi maa'ida inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lلظaalimiina min ansaar inahum man yushrik biاllahi baa ama ha ahaada qabla اlbicثa ama bacda اlbicثa ama risaale ha gaadha ama aysan gaadho cumuumka nasku waa sidaa haddaad tirado waxaan ku khasisi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaa lu dhihi taasaa caamsanee tan dambe shirkiga ka hadashay hiya akhasu min alaayat اluulى haddii la insaafahayo weeye aayadahan dambe shirki bay ka hadleenoo masale khaas ah aayaddaasna waxay ka hadashay nafyu tacdiib اlcaam tacdiibkaas ama cadaabkii dunyawiga ha noqdo calaa ra'yi اljumhuur ama cadaabkii ukhrawiga ha noqdo calaa ra'yi bacdi ahli اlcilm aayaddaasaa ka caamsan dandanbaana ka khaasan aayaddu marka waxay camimaysaa jamiica almushrikiina fi kuli zamani wa makan waxaa ka mida qowluhu tacaala inahu man yaأti rabbahu mujrima faina lahu naara jahannama faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya wman yaأtihi muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum اdarajaat اlculى idan waman yaأtihi mujriman nin walboo shirki akbara la yimaada qabla اlbicثa wa bacda اlbicثa inuu mujrim yahay wax diidan ma jiro ilaa nufaat اlxikma aljahmiya almutajahima mooyeen ummadda inteeda kale maaturidiyo salafu saalix fuqaho kulli waxay leein ruuxu waa mujrim bificlihi lishirki wa kufrihi laakiin tacdiibkii baa lasku maxalunisaacu waa tacdiibka laakiin inaad falkaada lagugu qiimayn taasi ayadu muran ma laha ilaa cinda nufaati اtaxsiini wاtaqbiixi wa nufaati اlxikmati wاtacliim haddaba haddaad mujrim tahay qur-aankuna wuu caddeeyey ruuxii ku dhaca shirki iyo kufri xataa qabla albicta inuu yahay soo xali maanan ka soo hadlin xalay waxaa idiin soo sheegay ila tahay aayado toban ah iyo axaadiid koo iyo toban ah oo caddaynaya ruuxa asagoon xujadu nabiga uusan soo gaadhin oo bimacnaa nabi maxamed hortii dhintay cafwan asagoo nabi maxamed hortii dhintay inuu yahay faasiq kaafira ah ah mujrim ah soo dhammaynay taas haddii wasfigu uu sugnaado qur-aanku wuxuu yidhi faina lahu jahannama la yamuutu fiha wala yaxyaa inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsamaaءi fatakhtafhu الطayr aw tahwi bihi الriixu fi makaanin saxiix shirki qur-aanku intuu qabtay oo faahfaahiyey oo qaadaadhigay oo filqaybu meel dhigay markaad marka adugu tiraahdo wamaa kunaa mucadibiina waa aayad caama tacumu ahla اlmacaasi wa ahla الshirki wاlawthaan waxaa lu dhihi aayada waxaan haynaa shirki base ku urursaday ayagaana ka khaasan aayaddan caamka ah haddii aad ka soo degto aayaddii maxay ahayd suurat اlmu'minuun waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lah aayadda waa gebagabo waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu اlkaafiruun oo kow ka yahay man dacaa hayr allah soo sidaa ma aha alqaadi abu zayd wuxuu yidhi walam yaqul bacda maa uuxiya ilayhi aw balagat dacwatu ilaahay wuxuu yidhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu ilaahay ma dhihin buu idhi ay walam yaqul bacda maa uuxiya ilayhi aw balagat dacwa shirki mar haddaad ku dhacdo akbara qabla albicثa wa qabla alwaxyi wa qabla alrisaala waxaa tahay kaafir laa burhaana lahu fainamaa xisaabuhu cinda rabbihi xukumkuna waa maxay inahu laa yuflixu lkaafiruun kaafiruun maxaa lagu yaqaanaa wاtaquu naar alatii ucidat lilkaafiriin faina acdnaa lilkaafiriina saciira yani qur-aanku qadiyadaas marka aayaddu aayad xoog badan ha noqotay laakiin dalaaladeedii waxa ku dhacaya waa ujeedaan bay ila tahay cumuumkeedii ma maxfuud baa ma caam makhsuus baa hawshaa dagaal badan baa ka taagan aayaddii dalaaladeedii waxaad ku lagu weerari karaa oo lagu dumiyaa cumuumkeeda waxaan ka hadlaayo ijmaacaadka xal aynu soo guurinay abu zaydin addabuusi imaam maa wara'a nahri alxanafi waxaa soo guuriyey qaraafi fii kutubihi sharxu tanqiixi اlfusuul nafa'is اlusuul waxaa soo guuriyey alimaam almawsac alfaqih اlyamani shaafici اlmujtahid yacni intaasoo ijmaac intaasoo culumaa ijmaaca soo guuriya xataa ragga soo guuriya waxaa ka mid a niman badan oo shaaficiye ah ijmaacaasi asna wuxuu awood u leeyahay inuu khasiso hee aayadda cumuumkeeda oo ijmaaca wuxuu ku saabsanaa ahlulfatrihi nebi maxamed ka horreeyey ee shirkiga ku dhacay inay gaala yihiin naarna ku waarahayaan lana cadaabayo ijmaac sariixuu ahaa ijmaaca sariixa wuxuu khasishayaa cumuumkii aayadda ijmaacu hadduu wax khasisi waayo aayadihii kalean kusii daynaynaa aayaddu marka waa la faraqsanhayaa waxa ku soo harhaya waa waxaan sii badnayn ayb wejka saddexaad ee ayaddu ee aanu ka tilmaamna waxaa weeye ayadda waxaa lagu xambaaraa ahlulfatra ahlulfatra lagu xambaaraa oo ku xambaara waxaan leenahay waxaaba laysku hayaa ahlulfatra ma jiraa mise maya daahiru kitaab illahi ahlulfatra inaysan jirin weeye inaa arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin إلا khلا فيha النdيr ولqad bacثna fي kuli umaةi rasuula أn اcbud الlah واجtanibu الطاaguut haddii carab oynu soo sheegnay nebiyulaahi ibraahim geeridiisii iyo nebiyulaahi maxamed bictadiisii waxaa u dhexeeyey laba kun toddoba boqol iyo shan sano mu'arikhiinta muslimiinta qaadaa dhigay xataa reer galbeedka iyo orobiyiinta mu'arrintu waa ka hadleen laba kun iyo toddoba min mowti ibraahim ilaa bicati muxamedi calayhim asalaau wasalaam takhyiirkii sharaa'icda iyo camr bnulxay alkhusaaci dhibkiisi iyo taxriifkii iyo shirkigiisana wuxuu bilowday nabiga bictadiisa saddex boqol iyo konton sano ama toddobaatan sano ka hor almucallim alyamaani wuxuu taxqiijiyey saxaabada abtirkoodu uu galo camr bnulxay alkhusaaci uu maro waxay ugu tagaan buuri sagaal awow sagaal awowna xalay adoon gaarisa gaarin bay kaa dhammaanaya way dhowdahay hawshu sagaal ogow waa maxay waa saddex boqoloo sanay galaan sagaal ogow saddex boqol boqolkiiba waxaa gala saddex fac waa taqaanaan bay la tahay celcelis almutawasad alxisaabi waxaa loo yaqaano boqolka sanaba saddex fac baa gala sagaalkii fac ama sagaalkii awow waxaa weeye waa saddex boqoloo sano culimmadu marku waxay leeyihiin waxa aan loogu soo darin carab ambiyo badan loogu soo dirin kaanuu calaa millati ibraahim akara min cishriina qarnan laakiin reer banu israa'iil markuu ay inxiraafaanba nabibaa imanaya nabibaa imanaya badnida ay ku badatay reer banu israil ambiyadu rusushu ma ahayn fadli goonio ayagu ay qabaane litamarudihim wa taxriifihim lisharaaci bay ahayd marka waa la baraarujinay ayb markuu inxiraaf ku yimid carabna nabigi waa la soo diray waana yimid waxaan oga jeedaa marka ahlu fatra ma jiraan mise ma jiraan yaa hayaa ma jiraan iyo way jiraan iyo ma jiraan baa la isku hayaa daahirulkitaabna waa maxay waa inaysan jirin baa ka muuqanaysa haddii wejka afraad laisku waafaqo ahlu fatra way jiraan waxaan leenahay alfatrna maxaa looga jeeda waa dad aysan soo gaadhin dacwatu nabiyi min alanbiyaai bixaalin aslan dad bini aadama oo meel ku dhaqanoo meel jooga wax dacwo aysan soo gaadhin laa qariiban walaa baciidan baa loo jeedaa qolyaha sheegahay hadday sidaa tahay oo ahlu fatro jiraan waxaan leenahay aayadaha iska horkeeni mayna aanu jamcino waxaanu ku jamcinaynaa bixamli aayati isra wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaanu ku xambaaraynaa man lam yushrik billaahi walam yu'min bihi lianna waxaa laisku waafaqsan yahay ahlu fatraha ilaahay caabuday een shirki ku dhicin ee diinka ku toosa inay ahlu yihiin soo sidaa ma aha zayd bn camr ma soo gaadhay mise ibraahim iyo ismaaciil baa soo gaadhay maata wahalaka fi ljaahiliya wmaca dalika nabigu wuxuu inoo sheegay inuu yahay min ahli اljanna lannahu kaana xaniifiyan dad badan oo waxaa jiray qus ibnu saacidda ka mida rag badanoo xunafo loo yaqaanay siirada ibnu isxaaq ka ahri mid ibnu hishaam ka ahri rawdulunufka ka ahri jamiica siyar ku arkaysaa dad waxaa jira aan badnayn oo diintii nabilahi ibraahim wixii ka baaqaya saxdaa haysta ilahna u sheerg yeeli dadkaasi min ahli fatra ayagoo ah haddana waa maxay waa min ahli janna liannahum waxay baaqi ku yihiin cala tawxiid saxiix waxaa kuu soo hadhay ahlu fatrihii ee ilaahay u sheeg iyo kuwaan ilaahayna ilaahayna aan caabudi jirin shirkina aan ku dhicin oo abaqada afar tobnaad miduu ku sheegay ibnulqayim qowmun la macsiyata lahum walaa iimaan walaa kufr dad iska socdo hamal ah buu ka hadlay taqdiirka haddii la yidhaahdo aayadda aan ku xambaarraho maa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuulan qolyahaas ilaahina aan u shariig yeelin allana aan waxidi jirin oo hadday alla waxidi jireenoo ilaahay keligii caabudahay min ahli janna wey cadaaba meesha ma yaallo haddaan iimaan iyo kufri iyo shirki iyo islaam midna lagu hayninna waa nimanka ahlu fatra loo yaqaana ama akhraha la imtixaana xukumka la qaateen calaa khilaafi fi lmas'ala laakiin ahlu fatraha mushrikiinta ah ee cabaadatul awthaanka ah ayadahan kalaa ku fadhiista weeye marka ayadaha aynu qaybinno oo aynu kala hagno yaanan isku dhufanno fooda isu gelin wamaa kunna mucadibiina fii man laa cindahu fii man lam yushrik walam yuwaxid illaaha weye إنه man yuشhrik bالlahi faqad xarم الlah عalayه الجنة waxaa weeye man أشhraka bالlahi وcabad الأwثاan saa inaad u kala socoto way kuu dhib yarta waxaana ku sii xoojin iجmaaci iجmaacaana sii xoojin marka aladil laa tacaarad haddii inta aad ku qanci weydo waxaa lagu leeyahay cidda ka mudan carab iyo quraysh ka mudan ahlu fatrayay tahay la soo heli maayo ummad in ahlu fatra la yidhaahdo ayaga ka mudan ma jiraan wma aataynaahum min kutubin yadrusuunha wma arsalna ilayhim qablaka min nadiir idan qur-aanku waa soo celiyay suuraة اlqasas suuraةu yaasiin suuraة الsajda iyo soo qabta suuraة الsaba afar aayadood oo cadcad weeye inaan nabi maxamed horti nabi loo dirin laakiin waxaa iyagu haddii xujadiisa ay ugu quntay qaacido kale yihiin culummadu waxay leeyihiin nabi walba ummaddii loo soo diray iyo ummaddaa wixii ka farcamay xujadiisu way saaran tahay haddaba carab yay ka farcameen nabiyulahi ismaaciil intuu soo gaadhay ee uu diinka gaadhsiiyey iyo intuu soo gaadhay wixii ka farcamay duriyadoodii iyo awlaaddoodii ilaa qiyaami saaca uu ku daba dhegan yahayo dacwadiisa way salaaxaysaa si kastaba noqotee ahlulfadro ree bani ree bani muxuu ahaa ismaaciil oo carab ah cid ka mudatay ma jirto ayaguna inaan loo cudurdaaraynin bashirkihim oo kufrin loogu cudurdaaraynin sida adiladu ay tilmaantay waynu soo marnay haddii adilada lagu qancimo wadaaduhu waa ku kala jabeen ayadooy sidaa tahay haddana ayagiiba waxaa laysku hayaa noocaas ahaa ee carab ee qureysheed ahlu ma yihiin mise maya ayaga waa muran la geliyeyba horta habaa la cadaaba ama ha la daayiya haloo cudurdaaraya maxay ahaayeen ahlu ma ahayn mise maya alimaam alqaraafi wuxuu ihi lam yakun liljaahiliyati zamanu fatratin liijmaaci اlummati calى ana man lam yuslim minhum wamaata qabla الnubuwati fainahu fi الnaar ijmaaci mar kaluu soo celiyay qaabka lagu keena waa afar ijmaac afar naqli laba saddex baan xalay soo maray mid afraadna waa ka wuxuu ihi lam yakun liljaahiliyati zamanu fatratin liijmaaci اlummati calى ana man lam yuslim minhum wmaata qabla الnubuwati fainahu fi الnaar وأهل الفترة لا يجزم بأنهم في النار لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا محو ربا إنه جمعي إمامكم آيات يجمع ربا إنه جمعي آيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومحمول على أهل الفترة بوجد إجماعنا وحكوك انتمي عرب إن يسن أهين أهل الفترة أهل النار لأنهم مشركين بها إلهي غير كي عابدا كتاب كيس الرفائز الأصول mujaladka lixaad laba kun mujaladka lixaad baa eh, loogu laaban karaa ayadoo sidaa tahay waxaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula min baab اlcadli bay gelaysaa mise baab اraxm bay gelaysaa wadaadda waxay leeyihiin min baab اlcadli ma ahee haddii ayagoon rasuulba loo diray mushrikiinta la cadaabo oo la naaro waa meel cadli wey lanna waa mushrikiin mujrimiin wey laakiin in qiilka laga dhammeeyo loo sotodheereeyo loo macdireyo waa min baabi araxma maxaa yeelay waxaa diinka lagu hayaabay wadaadaleeyihin aday xujada kugu quntay oon gar lahayn oo wax cudurdaara aan lahayn baa ilaahay qiilka kaa dhammaynaya adoo nabi maxamed laguu soo diray oo intaa culime ku dhex joogeen yaa waxaa laguu sameeyey malaa'ig kaa qorta hawshaasoo aakhara kugu maqhraati kacda malaa'igta besa lagu kaaftoo nabi maxamed baa kugu maqhraati kici nabiga xataa lagu kaaftoomi mahaye wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama halkaasaa bilaabanaysa idan iyadoo sidaa tahay haddana afkaa lagaa sharooto waxaa kugu maqhraati kici adimahaadii iyo afka iyo gacmahaadii iyo lugahaadii waxaasoo rabbi wuxuu u in qiilku uu kaa dhammaado yani ma dhahaysa haddii aakhare adoon lagu xisaabin oon miisaan lagu saarin ilaahay u kuyaa nabi baan kuu soo diray nabigiina waad beenisay ama diinka si fiican ugamaada dhaq naarta gal ilaahu maya ixisaabi laanna xujadii uguma qumin socon mayso yacni ilaahay waxaa ka ah naxariistiisa kamida ah in bini aadamka oo dhan ba laga dhammeeya qilalka saa darteed bacdu ahlcilmi waxay leeyihin aayadda markay fasirahayaan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul xujatun tuqaal am xujatun tuqbal bay leeyihiin xujada bacda rusul ma xuja la aqbalahayaa mise waa xujo la yska sheegan nin baa moogta iska aan ducoyn wuxuusan aan soconayn oo aan aan laga dhegaysanaynin buu iskaga hantaatico macdira ka dhigan oo qiilal ka dhigan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ay xujatun tuqaal wey laa xujatun tuqbal wadaadaan marahaya si kastaba noqotee aayaddu dilaaladeedu siyaaqa qur'aaniga suuratu isra wuxuu ku socdaa oo uu tusahayaa inay dunya dunyaway ku saabsan tahay hawsha laga niqaashayana waa cadaabka ukhrawey fii maa cinda allahi inta hawsha laga niqaashahayo ee aad laiskugu hayo midka xataa dunyagu way tafaasiishu meel bay ka soo gelaysaa laakiin midka u daran laysku hayo waa aakharo ayadu dilaaladeedu marka dagaal baan baa ka taagan daliil muxtamila weeye dilaalatuhu ubuutkiisa daliil qaci ah wey waad garanaysa ee waxaynu dilaalatuhu calaa nafyi الtacdiil wa icdaari اljaahiliin waa daliil muxtamil ah intaasoo aayadood iyo ijmaac yaa maxaa lagu bushiyey iyo macquul iyo nadarba masalada marka intaasaan kaga tegi waxaan jeclahay markaan kelimada dhammeeyo inaan mar hal fadhi ama laba fadhi mar aynu ku khulaasayno adilada ay daliishadaan wadaadaha qaba alcudur biljahl leanna waxaa ku badatay wahaabiyada beryahan dambe in adilada uu nin walba u daldalo oo uusan sheegin adilada ay daliishadaan nimanka qaba laa yucdaru axadu biاljahli fi masaa'il الshirki wاlkufr اlakbar markaan ugu dabagalay kuwan kalaa ka badan adilada alcudru biاljahli fi masaa'il الshirki اlakbar wاlkufr اlakbar iyo adilada naafiya lilcudri marka laysbarbar dhigo waxaa ku soo laban laami aladila الnaafiya laakin lama rabo nin danle daliilma waayaa la yidhaahdaa mar baan hawshaa isku daya inaan waxaan oga dan leeyahay inay dalabadu iyo ardadu fahmaan mas'alada dawaabida iyo shuruudda iyo mawaanicda iyo howlahan cudurdaarada ah masaa'il khilaaf saa'iqaa ka furan yahay wey wixii adigu kula xoog badan rajaxo kuna dhaqan kana diindhigo laakin masaa'il tabdiic ka furan yahay ma masaail tabdiic meesha ma galaan tabdiicu wuxuu galaa manaadu takfiir waynu soo marraa taawasha ayada manaadu takfiir haddaan ku kala tagno oo tiraahdo waa yukafaru annaasu bilkufriyaati wa bidunuubi waalmacaasi markaasaan leenahay khaanadada waa naqaanaa godkaad gelaysa waa naqaanaa laakiin mar hadday masaladu tagto ma loo cudurdaari iyo mise maya ninkan kufri buu ku dhacay waa caaliq baaliqoo mukallafa kufri buu ku dhacay laakiin shuruud ha la fiiriya mawaanic mar hadday gasho waxa waa masaa'il farci ah masale farci ah weeye oo fiqi ah oo u laabanaysa lilijtihaadi walkhilaafi saa'iq hawshaa inaad fahantaan waxay ku iman kartaa oo idinka daadegto in horta fooda laisu geliyo adilat alcudri wa adilat nafyi kadibna la kala sarrifo oo lay caddeeyo nin walba meeshuu maray ilaan warkii baad dayn weydeen almasala alaalia aan u gudbo wadaaddaha eedeeya aima dacwa najdiya waxaan ku arkay fikir qariib oo aad iyo aad aan ola yaabay baan ku arkay khaasatan wadaadkii kataaniga ee maqhribiga ah maruu eedeynaya aima dacwa najdiya eedeynaya fii masaa'il atakfiir ku eedeynaya waa cadam alcudri biاljahli fi kufr abar fi shirki اlakbar yaa wuxuu yidhi waxaa ka muuqata madhabkooda buu yidhi inay qabaan iimaanu اlmuqalidi inuusan asaxaynin halkaasna waxay ku waafaqeen buri mutakalimiin iyo ashaaciriyo nimankii nufaat ahaa odhan jiray ruuxa muqalidka iimaankiisu asixi qadiyada marka waa qadiyad khaldan oo in loo tiraami dacwa najdiya inay qabaan imaam lmuqalidi waa hayru saxiix waa khata addura saniya mujalladka tobnaad ee saddex boqol sagaashan iyo kow ilaa sagaashan iyo labo isla mujalladka tobnaad saddex boqol sagaashan iyo afar baad ka fiirin kartaa waxay ka hadlaan waxaa weeye caamayga muqalidkaa ee mushriga maxaw xukmay ka hadleen ninku waa caamay aqoon ma laha ilaahay hayrkiiiyo awliyu baryaa iyo ahlu qaabuur hawshanna wuxuu ku taqliidanhayaa culammaa ulmushrikiin ninka maxaynu ka samaynaabay wadaaduhu ka hadleen ninkaa hawshiisu imaalmuqalid lama yidhahdo waxa la yhahda almuqalid almushrik xaaladihii mafaahiimtoo dhan buu aadku khaldaya kataaniga waa la yaabay ninka noocaasa waxaa la yihahdaa almuqalid almushrik ama xukmu اlmuqalidi fi اlishraak laakiin iimaan <laughs> اlmuqalid lama yidhaahdo yani waad la yaabaysaa ama iimaan اlmuqalid inuu muslim yahay oo saxiixu اliimaan yahay waxay kaga hadleen adura saniya mujaladka saddexaad boqol lixdan iyo sagaal iyo majmuucat الrasaa'il الnajdiya mujaladka koobaad lix boqol konton iyo kow laba masalay kala farqinaya nin badan baa idiin sheegay culummada waxaa naqdin nimanaan madhabkooda fahansanayn sidii wadaadkii waa dhaweyd fadhiistoo kale ii sheeg sigis street masaajidka sidis ka fadhiista abubakr asidiiq ee yidhi waxaan ka hadlahayaa hawl culus baan sii daynhayaa oo rag baan kala baxaynaa maanta wadaadkii yidhi en ka hadalla waad fahmayseen bay ila tahay iimaanu lmuqallid waxay ka qabaan muslimiinta iyo fuqahaa lislaam waxay ka qabaan bay ka qabaan iimaankiisu inuu saxiixya iimaan lmuqallid aan idifahansiiya waxaa weeye maalan nin gaal ah oon diin nabi maxamed iyo rasuul midna maqalba waxaa laga soo helay afrikada galbeed dhexdeeda meel hawda loogu tegay nin muslima ogu tegay wuxuu war maxaad aaminsan tahay bakhtigiisibu ahri warkaalem war ma hayside rasuul nebi maxamed layaadaa jira oo in hebel hebel ah oo xilligaa ilaahay soo diray oo diin iyo khayr la yimid oo kitaab qur-aan la yimid diinkii wuu akhriyey wuu waaniyey ninka wuu islaamay caqaa'idkii wanaagsanaa loo bandhigay buu qaatay xumaantii looga digay buu ka joogsaday ninkan maxaa la yidhaahdaa haadakaasaa lagu murmay ma muslima mise ma ah nebi waxba kumuusan maqal asagii muusan arag isagoo hayjad cidlaa iyo kayn dhex fadhiya ayaa nin muslima u tegey ninkii muslimkaabaa diintu u caddeeyey diintiibuu qaatoo qaayibay laakiin qaal allah waqaala rasuulu midna ma yaqaan daliil caqli oo nadariya ah lama soo boodi kara ma indha karo laakiin wanaaggii miiddi loo sheegay buu laqay ninkaa asaga ah ninkaa miiddaa laqay waxaa loo yaqaanaa muqallid fi liimaan liannahu qallada hada almuslim aladii dacaa ilayh ila lislaam mata mise ma aha ninkaasaa muqallid la yidhaahdaa jumhuuru culamaai اlmuslimiin min ahli اlbidaci wa ahli sunna kulli waxay qabaan ninkan inuu muslim yahay iimaankiisuna saxiix yahay naajin fi اlaakhira adduunkana mumin aakhirana ahlu janna yahay muctasilo ayaa farageliyey iimaankiisa iyo ashaaciro oo ku kala jabtay ninka waxaa la yidhahdaa iimaan muqalid waka shirki ninkaa kuma dhicin iimaan iyo wanaag buu qaatay khayr buu la yimid laakiin waa nin aqoon yar warka soomalidan fahmin laakiin muqalidka mushriga waa nin shirki ku dhuflaynaya xaggana tawxiidsanaya laa ilaaha ila allah maxamedun rasuululahi buu ku leeyahay wuu soomi wuu salaadii uu ka sii baxan sheekh cabdilqaadirow magantaabuu sii leeyahay masaajidka uu ka sii baxaya hadduu simbirraxado wuxuu leeyahay sheekh cabdiqaadir magantaa ninkan way ninka laysku hayo ee reer najdiina ay ka hadleen ay la xisaabtameen amaa ninkaa hore maxaad ku geli shirkiba kuma dhicine ma aqoondarradiisi iyo inuu caama yahay baad ku haysataa yani labadii mas-uul wadaadkii kataaniga isku khalday waana hawl aan loo baahnay inay sidaa tahay oo masl imaam muqalid uu qaabkaa yahay waxaa inoo sawiraya alimaam almaciin abilmucin maymuun ibn maxamed annasafi an boqol iyo sideedii buu geeriyooday wadaad xanafi oo musiibo ah oo kutub badan la weeyo oo aqoon badan hawsha markuu faahfaahiyey wuxuu yidhi haadihi almas'ala imaam muqalid ma saxiix baa mise maya abuu xurta wuxuu yihi waxaan jirayna ku dagaalamayne taqdiirkeedu iyo miaalkeedu muxuu yahay hadihi almas'alatu fii xaqi man kaana nasha'a fii qutri min alaqطaari aw shaahiqi jabali min aljibaal lam tablughu dacwatu walaa calima bhubuuti hadihi اlmilati fashaahadahu muslimu fadacahu ila اdiini wabayana lahu ma yajib اctiqaaduhu waahbara ana rasuula lana balaga hada اdiina can اllahi tacala wadacaana ilayh wqad daharat clى yadihi اlmucjizaat الnaaqidaat lilcaada fasadaqahu hada اlinsanu fi jamiici dalika wاctaqada اdiina min غayri saabiqati ta'amuli watafakurin hada huwa اladi اkhtalafuu fiihi bul war ninka laisku haya waa ninkaas nin hayjad cidlaha ku dhaga xidhan oo majaahil ifriqiya laga soo helay oy niman tabliiqoo socdo heleen kadibna ay ku akhriyeen wixii ilaahay baray kadibna islaameen ninkan iimaankiisa ka warrama ahlulbidac oo muctasilaha khilaaf ka qaba xataa ayagu ku kala jaban yihiin ku khaldin xataa ayagu ku kala jaban yihiin ku kala jaban tahay akaru ashaacir inuu muslim dad yar baa qaba inuu gaal yahay oo muctasila ah ayib ninka aima dacwa nejdi ay ka hadleen waa maxay waa nin mushrigo ilahay khayrkii baryaha sida mxuu ahaayey cabdulmualib iyo iyo mxuu ahaayey camrulxay alkhusaaci iyo carabti hore oo kale la mid ah wuxuu idhi nasafi kama hadhan hadalka si u kala qaaday dhegays wuxuu ihi faama ahlu daari اlislaam cawaamihim wa khawaasihim niswaanihim wa sibyaanihim alcaaqiluun ahlu اlamsaari wاlrasaatiiq wاlqura wa sukaani الsaxaara wاlbaraari fakuluhum muminuuna muslimuun caarifuuna biاllahi tacala wwaxdaaniyati wغayri dalik lan yakhluwa axadu minhum can darbi istidlaal wain kana laa yahtadi ila alcibaaraةi can daliilihi walaa yaqdiru cala dafci shubhi اlmuctarida falam yakun fi haؤulaaءi bayna mashaayikhina khilaafun wla baynana wa bayna alashcariyi wainama alkhilaafu fiihim baynana wa bayna almuctazil cala ma mara walxamdu lilahi cala tawfiq wاlhidaaya tabsiraة اladila fi usuul اddiin safxada lixdan ilaa lixdan iyo kow ka akhri hadal qiimo badan oo dheer weeye baab dhan buu u baabaystay imaam muqalid baxi dheer wey laakiin khulaasada u dambaysa yaan idiinsoo qabtay u qiimo badan dadkan caamadee muslimiinta dhex joogee haweenka lehee caruurta lehe duqayda lehe reemiyiga lehe ree magaalkae tuulo joogga leh kuwaa lagama hadla niqaashku kuwaa ma ah nin hayjad cadlaa sidii muxuu aha daanyeer meel cedla a oo loo tegay oo la maray diin loo sheego islaamaha laga hadlaaya ninka asaga marka inuu muslim yahay abulyusr albasdawi alxanafi iyo saddexdii dhinta wuxuu yidhi asaguna qaala caamatu ahli الsunnati wاljamaca ana almuqalida mu'minun xaqiiqatan wahuwa ladi ictaqada almuqalid fi liman dhegaysa wuxuu ku yihi wahuwa aladi ictaqada jamiica arkaani اlislaami waaqara biha min hayri daliil وأقر بها من غير دليل هذا هو المقلد في الإيمان إمام المقلد haddaad maqشho suurada maسألada horta iyo kayfiyada taswiirkeeda ha kuu baxo kadib wixii kale laga wada hadlo wuxuu ihi وqالت المعتزلة إنه laysa بمؤمiن واkhتلفت الرiواaيaaت عن الأشعر والصحيiح من الرiواaيaaت عنه أنه مؤmiن markaasuu shaxay daliil dheer weeyaa idiin soo gaabaya kitaabkiisa usuul الdiin لأbilyusr albasdawi صafxada boqol konton iyo شhan ka akhriya iyo wtabsiraة اladila fi usuul اdiin labimaciin الnasafi afartan iyo laba sabxada ah ayadoo sidaa tahay haddana sida dhabta a muctazila ma wada socotay ayaguna waa iskhilaafeen oo niman waxaa jira oo le muqalidku waa mumin صaxiixu اliimaan nimanna waa kaafir bay leeyihiin hawsha waxaa faahfaahiyey cabdilqaahir albaqhdadi الtamiimi alashcari sabxada laba boqol sideetan iyo laba kitaabkiisa usuul اdiin la yidhaahdo ama alimaam jamaal اdiin ibnu axmed ibn maxamed alghasnawi waa ninka iskale kitaabka loo yaqaano muxuu ahaa alxawi اlqudsiy fi furuuc اlfiq اlxanafi kasani ardaygiisii mise sheekhiisii buu ahaa wuxuu leeyay iimaan اlmuqalidi صaxiixu wahuwa اladii اctaqada jamiica ma furida calayhi min xuduuثi اlcaalami wawujuudi الsaanici waqidamihi waxdaaniyati bijamiici صifaatihi wairsaali rusuli wainzali kutubi wغayri dalika اctiqaada صaxiixan jazma bila shakin wartiyaab min gayri daliilin caqliyin fahada muؤminu waiimanuhu صaxiix fi اdunya wاlآkhira ninka waxaa way nin wanaag oo dhan iyo islaam wixii looga baahnaa laga helay lakiin aqoon dara hayso haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala xaggee jira cirku jira uu ka sarreeya uunkiisa ma daliil garan mahayo iska xoqarhaya laakiin caqiida wuu hayaa nebi maxamed nebi xaq a ah ma yahay ninkii beeneey uu gaal yaho naar ku waari haa maxaa daliila culamada weydii buu ku leehay aniga hay weydiina culamada weydii xaqii o dhan wuu garan hayaa laakiin adiladii baa ka maqan ninkaasa waxaa la yihahdaa muqalid iyo imaamulmuqalid ninkaas wey amaa ninka shirki ku dhufleeyey ninkaa warkiisa waa war kale kitaabkiisa usuul اdiin lilghasnawi sabxada laba boqol konton iyo sideed baa loogu laaban karaa ashaaciru waa laba qaybood warkooda aan soo gaabiya niman yidhi waa muslim saxiixuliimaan ah iyo niman yidhi mu'minna ma aha gaalna ma ahay dhee ninka muqallidka a ah, mu'minna ma aha gaalna ma aha waxaa leey warkan iga da aakharaba xaggee ku beeqaamahaya ninka caamayga ee meel cidlaanti loogu tegay diinka loo bandhigee qaatay aqoonna aan lahayn adduunka haddaad tiraa muminna ma aha gaalna ma aha aakhare xaggee ku beeqaami ma muslimiintu raaci mise gaaladu raaci waxay yidhaahdeen muslimiintu raaci oo jannuu tegi laakiin waa soo ciqaabi muslim caasi a ah, xukunkii baa la marin bay dheh laakiin caaqibatu ila aljanna hadalkiisa aan akhriya shaaciro warkaada kaas isagaa ninkan la yidhaha cabdilqaahir ibnu aahir albaqhdaadi atamiimi ninka iska alfarqu bayn alfiraq iyo usuuludiinka iyo ashaacir ninka u xoog badnaa weeye waa ninkaas qarnigii shanaad wuxuu leeyahay walaysa almuctaqidu lilxaqi cindahu cinda alashcari mushrikan walaa kaafira wain lam yusamihi cala liطlaaqi mu'minan waqiyaasu aslihi yaqtadii jawaaza almaqfirati lahu liannahu hayru mushrikin walaa kaafirin usuul diin mujala sabxada laba boqol sideetan iyo ko ilaa sideetan iyo hadalkaa ka dheerna wuu leeyahay waynu gaari doonaa abulmaciin nasafi baa hadalkiisii soo guuriyay buu sharxo wuxuu yidhi qaala cabdulqahir albaqhdaadi ina hada muqalidki wain lam yakun mu'minan cinda alashcariyi cala aliطlaaq غayra annahu laysa bikaafirin cindahu liwujuudi ma yudaadu اlkufra wالshirka min hada الشhakhص wahuwa التصdiiqu wahuwa caasim bitarki الnadra واlاstidlaal wlilahi tacala fiihi اlmashiئaة in shaءa cafى canhu وadklahu اljanة wain shaء cadabh bqadri denbihi wasaara caaqibaةu amri اljanة laa maxaalata ka saa'iri cusaati اlmuslimiin yani ninkan maxay ku xukmeen muslim faasiqa o soo sidaa ma aha waa muslim mumin muslim faasiqa tabsiraة adila fi usuul الdiin sabxada afartan iyo saddexaad baad ka fiirin kartaa sidoosoo kale waxaa odhanhaya sacdidiin ataftazani sharxu اlmaqaasid mujaladka saddexaad afar boqol konton iyo afar afar boqol konton iyo afar khilaafka asaga ah in ashaacir ay isku hayaan iimaan ulmuqalid marka laga hadlahayo waxaa weeye khilaafka wuxuu ku salaysan yahay aakharo wuxuu ilaahay agtiisa wuxuu ka yahay iyo aakhare xukunkeedii adduunka ruuxii ashahaata waxaa lagaa rabaa inaad ku xukunto inuu muslim yahay ilaa aad ku arkaysa gaalnimo kale weligaa hasku khaldin meesha marka la marayo qolyaha ku aafooba oo nimanaan iyagu baasha ku riixin illa baasha laisku riixaaye nimankaan u aqaana khawaarijta yaa meeshanoo kale ku aafooba illa qolyaha anagu waxay leeyiin waa xasaan baa khaariji eh ninba baasha uun sii tuurahayaa waa lagu aafoobaa ruuxa waaa is waxaa iskaga khaldan mararka qaarkood dadka kufriga daahirkaa iyo kufriga baatinkaa waxaa iskaga khaldanta axkaamta adduunya midda aakhiro hadda waxay wahaabiyadu in badan ku khaldan dhallinyaradooda khaasatan shuruudu laa ilaha illa markay marahayaan shuruudu laa ilaah bay tirinhayaan toddoba shardi ama lix shardi ama siddeed shardi calaa khilaafin bay tirinhayaan waxay ku leeyiin intaasoo shardi alcilmu والصدق والإخلاaص واليقين الذي لا شhك معه والتصليم والالتزام إلى آخره شhuruud bay tarinhayaan شhuruudaasi badankeed waxaa weeye waa muؤminka dhabka ee xaqiiqiga ah almuؤmin اladي huwa muؤminu cind الlahi wa fي xukم الآakhirة wey shuruuddaa bay iska leedahay laakiin markaad adduunka joogto ruuxu marba hadduu ashahaato islam baad u xukumaysaa laakiin hoos wuxuu ka yahay waxaa dhici karta inuusan ahayn mukhlis walaa saadiq walaa caalim bima yaquul walaa multazim limaa qaal yacnii hawshaa ku khaldamin shuruuddu waxay u taallaa mu'minka xaqiiqiga ah ee mu'mina cinda allaahi wa fii axkaami alaakhira laakiin adduunka markaad marayso islaam xukmi ah ayaad u xukumaysaa iyo islaam daahira ruux walba yidhaha laa ilaha illa rasul xagganaa la yimid wixii looga baahnaa xaggana aadan kufriya gaalnimo ka ogeyn weliga ha iskaga khaldin waa dhaweyd baa mid la orday arkay risaalo yaroo shuruuddaas baa laga waayey le mxuu ahay nimanka soomaaliya joogay dad badan oo ka mid a ah. waxaa ku shuruuddan waxaa weeye shuruuddii islaamka xaqiiqiga ahaaye adugu ninkii kaa horbaxee soomaaliya tawxiidsana xaggana tukanaya maxaad ka leedahay xaaladiisaan baadhaya bidco wey bidcatlakhnisya la yidhahda tan bidcat lakhnisya min alkhawaarij warkeedu wey ruuxu ilaa uu dareen kaaga soo baxo laguma dirta inaad daba gasho daahirkaad ku xukumiyo wanaaggaa uu sheegtay shuruuddanna waa maxay waa iimaankii xaqiiqa ah shuruuddiisi weeye ilaa iltisaamka kore daahirka ah mooye howlaha aad yaan laysku qasin marka calaa hada tafriiq aima dacwa najdiya jazaahum allahu khayran waxay u kala qaadan almuqalid اlmushriku aladii ashraka biاllah iyo iimaan اlmuqalid laakiin wadaadkii aan fahmin wuxuu rabaa inuu catir mariyo wadaadihii asagoon qadiyadii aan aad u dhuuxin masalada intaasaan kaga tegi imaan muqalid ma sii dhadbadno masalada afraad mowqifu najdiyiin min aljaahili liasli اddiin aljaahil liasli اddiin maxay ka qabaan waa masalada aada looga eedeeyey ee uu yidhi katani wahada israafun fi اlquluwi wahada caynu الظulmi licibaad اllah wahada gaayaة ma yakunu min alغuluw yani wahada tadyiiq lima wasacahu اllah aflagaado aad iyo aad u adag laakiin wadaadku leeyahy anigu waxaan ahay munsif iyo nin muxuu ahaaye ragga wax dheer haddana uu dhihi sheekhu waaban xidhno xabsi baan ku jira ayaan lagu tiiganin labtirkanu yaanu ku tiiganin in la soo daaya aan u malayna sheekhu hadda uu bannaanka jooge qadiyadda markuu ka hadlaya wuxuu yidhi ذakra ibn cabdالwahaab fي jumlaة min kutubihi أna jaahil التwxiidi kafir khaarij can الdiin ومعنى كلامه من ينطق, ينطق, ينطق بالشهادتين دون معرفة لمعناهما وهذا منه مخالفة لمنهج السلف وموافقة لمنهج المتكلمين في مسألة المقلد في التوحيد ولي هوش هراء كخلدم بالدبت ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يعني بجاهل التوحيد عين ما يعنيه الأشاعرة فإنه سلفي حنبلي لكنه يوافقهم في الحكم على المقلد fi tawxiidi kama yadharu min kalaamihi buuri yani weli waxaa weeye khaladka idiin soo sheegay hadda aan baraarujiye maslada afraad aan ka dhigay masalatii saddexaad ayaa uu wadaadku dhex taagan yahay waxaan leenahay koow waa khaldun bayna almafaahim alistilaaxiya khaldi buu wadaadku sameeyey isku labay oo isku qasay mafaahiimtii culammadu ay kala saareen farqun bayna almuqalidi fi اliimaani wاtawxiid muxuu ah wa muqalidun fi اshirki wاlkufraan laba kala baab wey wix buu wadaadku isku khaldahayaa wadaaduhu muqalid fi اtawxiid wa fi اliimaan hawl bay ka soo meeshay muslimiintu mariyeen bay mariyeen ninkay ka hadlayaan waxaa weeye ninka ilaahay khayrkii caabudahay ee shirkiga ku dhacay culummana aan ahayn laakiin caamaya maxaa u talaa taasay wadaaduhu ka hadleen waana khata midda kale aniga wadaadka katani baan tuhunsana waxaan ku tuhunsanaha inuu khilaafay jamiica ahli الsunna waاljamaca oo asagu bidca dhex fadhiyo inta aima dacwa najdiya uu eedaynaya in ka badan in la eedayo astahila wadaadku maxaa yeelay culummadu khilaaf kama qabaan jaahil tawxiid inuu gaal yahay khilaaf kama qabaan laa ilaaha ila allah muxamadu rasuullah nuxurkeeda ninkaan garanaynin inuusan muslimin waa mutafaq laa ilaaha ila allah muxamadu rasuullah macnaheeda ninkaan garanaynin iyo madmuunkeeda muslim ma aha khilaafna malaha qadiyadda ayadaa ma aha inaan leenahay ninka caamig waa inuu ciraabi karo oo laa ilaaha illa maxamedun rasuullah inuu ciraaba laga rabaa ma waxaynu ka hadlay ma aha waxaynu ka hadlay inuu laqdeeyaa laga rabaa ee waxaa weeye macnahay xambaarsan tahay macna alilaah iyo maxamed wuxuu yahay ninkaan fahansanayn muxuu rumeeyey adaan ku weydiiye maxaad rumaysay ruuxu waa inuu nuxurkeeda macnahay xambaarsan waxay anfinayso iyo waxay sugayso iyo ilaah xaqiiqadiisa iyo rasuul wuxuu yahay waa inuu kaa daadego markaasaa lagu xukumhayaa iimaankii waxa laga hadlayna la soco hadda waa xaqiiqadii iyo maa cinda allahi wa fii axkaami alaakhira weliga ha khaldami ninka asagoon laa ilaaha illa allah waxay tahay fahamsanayn oo nebi maxamed wuxuu yahay aan garanaynin oo hadduu intuu kaa hor yimaado uu uu tukado maxaad xukumi inuu muslim yahay hawshaa weliga ha ku khaldamin waxa laga hadlaya waxaa weeye fii xukmi alaakhira iyo ma cind allah aljaahil bالtawxiid iyo macna shahaadatayn xaqiiqatan cinda allahi waa kaafir xukmu laakhirana waxaa wey waa ahlunaar muslim ma aha masaladaa masale khilaaf lama ah laakiin ruuxu wuxuu muujisto ee daahirkaad kula dhaqmi waa in daahir iyo baaطin ay kuu kala soocan yihiin waa in kufri daahir iyo kufri baaطin ay kuu kala soocan islaam daahira iyo islaam xaqiiqi waa inuu kuu kala soocan haddii kale masaa'ilka o dhan baa iskaga kaa khaldamaayo gabagabadu waxaa weeye ijmaacaadkaas aan wax ka sheego wadaadihii u dambeeyey rag hore iska badaaba wadaadihii u dambeeyey alimaam mucalim alyamani hadalkiisa aan soo qabto wuxuu ku yidhi waqad dala alkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu wاlmacquulu calى annahu laa yakfi الnutqu biha biduuni macrifati limacnaha wadaadkana muxuu yidhi wadaadihii najiin buu rabaa inuu ku tuuro waxaan san lahayn wuxuu yihi sheekhu kitaabka iyo sunnadu iyo ijmaaca iyo macquulka qiyaaska saxiix waxay tusahayaan annahu laa yakfi nutqu biha biduuni macrifati macnaha shahaadataynkii adoon garanayna macnaheedii ku hadalkun waxba usu tarayn aad ku hadlayso ku hadalku waxba kuu tarime waxaa looga jeedaahee hoosta iyo aakhara marka la tago laakiin adduunka waad ku badbaadi haddaadan fashilmo sirtada aan la inaad fahanteen baa ila tahay wuxuu sheekhu wa yudaaxu daalika أن الاعtidaada bالنuطqi biha lahu shuruud marka shahaataynka aad ku dhawaaqi ee la dhihi waa shahaatayn fiican ruuxan waa muslim shuruud baa lagaa rabaa minha an yakuuna calى sabiil الاctiraafi lilqaطci bأna اlmushrika إida naطqa biha xikaayata can غayrihi laa yuctadu bidalika markaad ashhaadanayso waa inaad u ashahaato ictiraaf iyo aqoonsi aad aqoonsan tahay iyo qaayibid iyo qaadasho aad qaaatay kelimadan iyo towxiidka haddii aad ugu dhawaaqdo naqal iyo xikaayo laa ilaaha ila اllah maxaad oga jeedaa le hebel baa shalay lahaayo hebel baa sidaa yidhi baan ujeedaa ku islaami maysi tan xikaayaة اlkufri laysa bikufrin wa xikaayaة shahaatayn laysa biislaam weligaa taas inaad ogaato wey haddaad adugu hadda kufr iyo gaalnimo nin uu sheegay ka maqhraati kacayso ama aad soo guurinaysa liqaradin صaxiixin sharciyin ku gaaloobi maysid ninbaa gaalnimo ku hadloo nabiga caayaamay ilaahay buu aflagaadeeyey qaadi baa soo qabto maxkamad baa la saaray yaa marhaati kaale inuu gaalnimo ku hadlay oo nabiga wax ka sheegay oo diinka wax ka sheegay waxaa lihi cali cabdulaahi muxuu yidhi war nabigu caayo war nabigu caayo mee muxuu yidhi isku cay dadka ma ee mugta caydilna curfi iyo hawlay u laabane wuxuu qaali uu codsaday ninku wuxuu yidhi inaad ku celisoo tidhaahdo adna waad gaalooday qabti lagu dhihi lagu dhihi maayo waxaad soo guurinaysaa wuxuu ruuxu yidhi aduguna ma tabaninaysa calى sabiili اlictiraaf ma ahee wa calى sabiili الnaqli wاlxikaaya jilid weeye waad matalaysaa hawshu waa inaysan matalid iyo jilid kaa noqonin iyo canjilida ay tahay waxaad adugu qaayibtood qaatood ku hadlayso waa shari sheekh wuxuu ihi shardiga wuxuu ihi wahada mima laa khilaafa fiihi asla shardiga waa shardi aan khilaaf lahayn shardi labaad waa minha alcilmu bimadmuuniha waa in shahaataynka waxay xambaarsanyiin aad garanayso adiladii buu sii daayay kitaab iyo sunna uu sharxay markaasu wuxuu ku gebagaeyey waclam ana hada sharطa mujmacun calayhi ayضa shardiganna ogowaasna waa maxay waa mujmacun calayhi ayضa wuxuu yihi marka ida taqarara ma dukira falaa rayba ana aljaahila bimacna laa ilaha ila اllah laa calima ana aljaahila bimacna laa ilaha ila اllah laa yaclam bimadmuuniha walaa yasixu an yuqaala shahida biha wahuwa yaclam muminan biha qalbuhu غayra shaakin mustayqinan biha qalbuhu khaalisa min qalbihi aw nafsihi sidqan min qalbihi fatadabar buui oo ruuxaan garanay kelimadu waxay xambaarsan tahayba yani qalbigiisa oga rumay maxaad rumaysaa waxaad rumaysaa waxaad fahantay ee kaa daadegay ee ku dhacay ee maskaxdaad u degay baad rumaysaa oo qalbiga ku duubtaa haddii maalan maanta uu nin jiniisa kuu yimaado ku yidhaahdo saa dheh oo afkooda uu kuu sheego oo aad muxuu yahay waxaad ii sheegayso wuxuu waxaan kuu sheegaya eray aan isku salaano gaalnimuu ku barhaya la soco gaalnimadii baad ku dhawaaqday miyaad ku gaaloobi lannu culumaa qabta in gebi ahaanba aad ku gaaloobi oo lafdiga la firin laakiin wadaadihii qasadka iyo fahamka iyo howlaha firin wa waxaan maba taqaanidba geedaa lagu dhiibay geedaad ku dhawaaqday maxaad ku gaaloobaysaa yani ninkii kelimada ku dhawaaqay macnaheeda aan fahmayni muxuu aaminay muxuu rumeeyey muxuu yaqiinsaday yani adiyada adiyada aad u sheekhu haray wey wa minha atasliim buu i wuu sii sharxay waxaa lagu laabanka kitaab ulcibaada baxdi dheer aad u qiimo badan weeye oo rasaa'ilka mukhtasarka ka qiimo badan mujalad koobaad sabxada afaraad ilaa labiyo toban buu ka hadlay alimaam alxaliimi cabdulahi alxaliimi abu cabdilaah alxaliimi alxuseyn min asxaabi alwujuuh afar boqol iyo saddexdii jir uu geeriyooda waa imaam jabal imaamkaasaa wuxuu ka hadlay hadduu ruuxu mushrig oo watani ay yidhahdaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah xagganna uu asnaam iyo owliye wax noocaasa uu barakaysto iimaankiisii maasaxayaa buu ka hadlay wuxuu yidhi dhegaysa hadda waidaa qaala alwataniyu laa ilaaha ila allah fain kaana min qablu yuhbit albaari jala jalaaluh ويزcم أن الوثن شhريكه صار مؤمنا وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم الوثن يتقرب إليه كما حكى الله عز وجل عن بعضهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الوثن xuu ninka muشhrige laa إلaha إلا الlah yidhi waan fiirinaynaa hadduu horaan aaminsanaa ilaahay iyo axad kalaa shariig oo adduunka isla maamula uu aaminsanaa laa ilaaha ila allah waa tawxiid khaalisa uu ka bari noqday shariigii uu ilaahay ku ladhahaya tawxiid saxiix waana mu'min haddii laakiin horaanba u aaminsanaa ilaahay keligiibaa adduunka maamuloo talada iska leh laakiin awliyada iyo awhaantan iyo asnaamtan baan yaan weynayn oon barakaysan say rabbi igu dhowayso ayadu rabbi ma ee usaa aaminsanaa laa ilaaha ila allah waxba tari mayso ilaa uu ka toobad keeno awliyadii ahlu qaabuurki iyo watankiiba ku yidhi waxaad dhihi kartaa nebiyulaahi maxamed qolyo aaminsan ilaahay keliga adduunka inuu maamulo talada iyo tadbiirka iyo khalqiga iyo risqiga iyo caaha iyo waxba isagu inuu leeyahay iyo magangalka ayay markay ashahaataan yuu nabigu islaam u xukumi jiray dayna jirayna waxay ku leeyihiin wlxadiiu calaa aslihi weligan ku khaldamina wlxadiiu calaa aslihi xadiidku wuxuu khuseeyaa xaaladii uu ku yimid buu ka hadlaaya iyo ah kufaaru qoraysh iyo carab waxaa lagu yaqaanay inayba ka cararhayaan ajcala alaalihata ilaahan waaxida macnaha nuxurka ay fahamsan yihiin marka ku dhawaaqa laa ilaha illa waa tabari min ashariiki wal muxuu wa shirki اlwasaa'iti wamaa nacbudu ilaa liyu kulli buu ka wاlxadiiu calى aslihi laakiin haddii la helo nin xaggana tawxiidsan hawlihiina iska wata waatuu ka hadlaya ninka laad mxuu ahay xaliibi ka hadlaay wixii marka wr inaad khaldantaan maaha qolya waxad arkaysa xadiidkii muslim iyo bukhaari ba ku imada xadidka anas nebi maxamed baa markuu meeshuu aadaan ka maqlo aadaan meeshuu ka maqlo xabadda waa ka dayn jiray oo waa joojin jiray waxay fuqadu ku leeyiin walxadiidu calaa aslihi xilliga nebi maxamed meeshii laga aadaamo muslimiin ahlu tawxiida fadhiya laakiin hadda waxaa aadaami e mushrik iyo murtad wixii waa inaad fahantaan nusuustu meelaysan layaan la saari ayib waxaad qoslaysan ma hawlahaygii baan galay almuhim kitaabka la alminhaaj fi shacab اliimaan xaliimi mujaladka koobaad boqol soddon allogu laabto xaafid ibn xajar baa naqligaa dheer soo guuriyey kadibna wuu qiro wuu aad weliba hadalku wuu ku khatimayba mujaladka saddexiyo tobnaad fatulbaariga saddex boqol toddobaatan iyo labo mucalim ilyamaanina asna wuu soo guuriyey muqiran lahu mujaladka koobaad kitaab ulcibaadada sabxada sideedaad jaahil tawxiid warkiisu marka sidaas weeye naqli kale aan ku daro alimaam maxamed nasr almarwasi wuxuu soo guuriyey طائفة من أهل الحديث kasoo guuriyey أن الجهل بالله waa كفر في كuلi xاaل قبل البعثة وبعد البعثة ولم يذكر مخاaلفا لهم asaguna طائفة min أصحاaب الحadيث waxay kala qaadahayaan شharaaئعda iyo cibaadaadka iyo waajibaadka ruuxii ka jaahil noqda iyo ruuxii shirki iyo kufri ku dhaca iyo ilaah iyo rasuulka hawl khusaysa way kala qaadeen waxay dhaheen salaada iyo soon iyo xaj iyo zakoon la waajib yeelin oo ilaahay uusan soo dejinin muslimiin soo maka maysan joogin qabla fardi الsalawaati والzakawaati واlxaji والsawm ilى aakhirihi wa iijaabi اlwaajibaat muslimiintu waxay ahaayeen muslimiin bitowxiid bay muslimiin ku ahaayeen bitowxiid ayay muslimiin ku ahaayeen marka hadday sidaa tahay laakiin qabla alislaam shirkiga iyo kufrigay ku jireen waxay ku ahaayeen mushrikiin markay shirkigii ka toobad keeneenna waxay noqdeen muslimiin muwaxidiin ah jahlin bisharaa'ic marka daa'if min asxaabi alxadid wuxuu ka soo guuriyey ana aljahla billaahi waa kufrun fii kulli xaalin qabla albicati wa bacda albicta wax mukhaalif ana muusa sheegin liahli islaam waa inta anu aan haya waxa laga yaaba inuu naqli kaa ka culus ku jira kitaabkiis in la akhriya waa fiican lahayd naqliga laakiin aad oola yaaba wuxuu yidhi aljahlu birasuul bacda albicثa ka warrama nebi maxamed ninkaan garanaynin bacda maa bucita calayhi الsalaaةu wasalaam xukunkiisu waa maxay wuxuu yidhi ninkii yidhaahda waa muslim ama waa mu'min faqad kharaja min aqwaali ahli اlislaam bu waxa laisku hayo waxaad ka jaahil noqotay bimuxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam ama wuxuu yidhi waad ogaatay laakiin maadan ictiraafin calimtahu falam tuqira bihi aw jahiltahu bacda maa bucita wuxuu yidhi inaad kaafir tahay laba isweydiin mayse ninkii islaam u xukumana faqad kharaja min qowli ahli islaam waxaa laisku hay waxaa weeye aslu diin waxaan u naqaanaa waa towxiid ullaahi ifraad ullahi bilcibaada iyo iyo mutaabacatu rasuul labada asal weeye haddii nebi maxamed ka jaahil noqodkiisa ninkii lagu gaaloobay ninkii islaamnimo u xukumana bacda albicd ruuxa asaga ah uu ka baxay muslimiinta qowlashoodo dhan uu ka baxay fakayfa aljahlu billaah iska badaa fakayfa aljahlu billaah ayib wadaaduhu badankoodu waxay kala qaadaan aljahlu birasuul waljahlu billah aljahlu billah inuu kufri yahay xataa muran badan kama jiro eebaryahan dambaa lays eedaaya horta asxaab alxadiid saasaan idinku aa'ifada warkeeda usoo qaaday mooyee intaan arkay wax khilaafa qadiyaddaa kuma arag aljahlu biاllah inuu kufri yahay fii kulli zamanin wa makaan qabla albicati wa bacda albicثa kama ana aljahla birasuul bacda albicثa kufri mulaqa inuu yahay qadiyadda ayada qadiyad muran lamaha waxaad ka labadaa naqliba ugu laaban kartaan tacdiimu qadri الsalaa mujaladka koobaad شhan boqol iyo labaatan iyo mujaladka labaad toddoba boqol iyo toddobaatan toddoba boqol iyo toddobaatan mujaladka labaad iyo mujaladka koobaad شhan boqol iyo labaatan qadiyad muhiim ah oo kale wadaadkii shaaficiga waxaynu ka soo buurinay naqli aan hadda ka hor ka ahriyay markaan u baahan arki waayey baa ku jira kitaabka loo yaqaana sharxu badi lamaali liabi bakr alraazi kitaabkan ninka helaa wuxuu ka helayaa markuu maray qaybta riddada wuxuu leeyahay caammadu hadday iska towxiidsadaan caada ahaan wuxuu soo gaadha dadkoo laa ilaaha illa allah maxamad iska tukada iska sooma xajiya laakiin macnaheeda iyo nuxurkeeda midna ma garana wuxuu yihi cindana haddaan xalafina waa gaal man nataqa bishahaadatayn caadatan waa lafdigiisi caadatan falaysa bimuslimin lanna waa jaahil asli اdiin tana uu ka hadlaayo wey xaliibi ka hadlaayo oo uu ka hadlaayo m mucalim oo uu ka hadlaayo eh, axmed nasr almarwasi iyo keyrkay ka hadlaayaan nuquul marka maalikiyo dhowr ah oo xataa wahaabiyadu hadday waa hor heleyd aan fici lahaa aan dareeriyo anagu laftirkaana waa dhaweyd baan hellay horaan maanan hayninba alimaam alcabaas axmed ibn xasan bn caradun sagaal boqol sagaashan iyo labadii buu geeriyooda wahaabiyo dhan buu ka horeeya dhowr boqoloo sano asagu wuxuu ka soo guurin doonaa aima almaalikiya qarniga shanaad lixaad toddobaad sideedaad wuxuu ka hadlaaya haweeneyda la guursan kitaab ku saabsan nikaaxa ayaa masale tawxiid soo gashay haweeneyda meerka kuu qaban buu ka hadlayay wa anlaa takuuna kaafiratan buui islaantaad guursan waa inaysan kaafirad ahayn sax waa inaysan kaafirad kadib wuxuu ihi waxaa kufriga soo galaaya oo haweenka aan la guursan karin ah dhagaysa hadda hadalkii wadaadka wuxuu ihi wydkl fi dalika man nashaأa bayna adhur اlmuslimiin man nashaأat bayna adhur اlmuslimiina wahiya taqulu laa ilaha ilا اllah muxamadu rasuul اllah wtusalي wtasuum wtafcalu jumlaة min sharaa'ic الdiin غayra أnaha la tacrifu man طawت calayhi kalimaة الشhahaadة wla tdri ma اllah wla rasuuluh wrubama tatwahamu ana الrasuula nadiru اlإlah wtaqulu samictu الnaasa yaquluuna hadihi اlkalima faqultuha wla adri ma macnaha wla adri macnaha bwجهi wla bxaal id laa khilaafa ana hadihi min jumlaة اkafaraة الli'aam id laa khilaafa ana hadihi min jumlaة اlkafaraة الli'aam wadaadkan iyo wahaabiye kee daran yani waa jaahil tawxiid jaahilu asli diin wuxuu ka hadlaayo ruuxaan nebi maxamed wuxuu aan garanaynin oo rasuul iyo rabbi wuxu udhexeeya aan garanaynin gabadhu way soontaa way tukataa way xajidaa shacaa'iru diin oo dhan bay la imanaysaa laakiin laa tadri ma allaha walaa rasuulu ilaahay iyo rasuulkay garan mayso alfarqu bayna arasuuli waanabiyi ma taqaan caamo soomaalied baa laga sheegay inti la yidhi war nabi maxamed ilah maxsu yihiin mindhaa waa ilmaadeer baan u malayn baan in laga sheegay yani waa la helhaya wuxuu yihi id laa khilaafa ana haadihi min jumlat kafarat اli'aam kafaradaba isdhaamee kafarada weliba liiti ee bidaha a ah weeye bui naqligaas waxaad ugu laaban kartaan kitaabkiisan la yidhaahdo almuqnic اlmuxtaaj fi aadaabi اlaswaaj mujaladka koobaad laba boqol toban iyo afar waxaa ka sii qiimo naqli wadaad ka horreeyey oo dhintay toddoba boqol iyo lixdankii min aqraani ibni taymiya alimaam axmed bnu ciisa abilcabaas albajaa'i nisba ilaa bijaya bijayana waa magaalo ku taalla algeria jazaa'ir oo xeebta ku taallo aad u qiimo badan wadaadkaas asna la weydiiyey wuxuu yidhi man nashaأa bayna adhuri اlmuslimiin wa huwa yantiqu bikalimati الtawxiid maca shahaadati الrasuul wayusalii wayasuum ila anahu laa yacrifu almacna aladi inطawad calayhi اlkalima wa aljaahil bimacna laa ilaha ila اllah wuxuu yihi sheekhu laa yudrabu lahu fi اtawxiidi bisahmin wla yafuuzu minhu bالnasiib wla yunsabu ila iimaani walaa islaam bal huwa min jumlaة اlhaalikiin wa zumraة اlkaafiriin wa xukmuhu xukmu اlmajuusiyi fi jamiici axkaamihi ila fi اlqatli fainahu laa yuqtlu ila ida imtanaca min الtacliim warka inaad fahanteen bay la tahay war kasi adagkii hore wey yacni majuusi hadday ku dhan maalikiyo iska ilaa murtad bay u jeedaan leannu ahlu kitaabku axkaam ilan guurkoodaa bannaanoo gowracoodaa bannaan ninka laakiin gowrac iyo guur iyo agmarid asagu ma baryaan iyo ma badbaadanay usoo baxday inuu islaama mooyo waa kuma waa majuusta ay agtooda marka murtadka majuusi bay ku dhahayaan maalikiyaha ku khaldamay wuxuu ninka noocaasay soomaya salaadaya muslimiintana dhex jooga laakiin macnaa laa ilaaha illa allah muxamadun rasuul aan garanaynin wuxuu yidhi towxiidka leeb kuma laha oo wax nasiiba kuma laha oo iimaaniya islaam looma aanayn karo bal min jumlati alhaalikiin wa zumrati alkaafiriin xukmuhu xukmu lmajuusiyi fii jamiici axkaamihi la soco maaliki waa anay kuu soo sheegay waxay qabaan laa yucdaru axadu biاljahli fi اlkufriyaan yani masaladu min baab ijtihaad الsaa'iq wاlfiqhi اlkhilaafi weeye ilaa fi اlqatli muxuu kala saarahayaa kufriga gaalnimo kugu xukumeen fi jamiic murtad baa tahay laakiin surka lagaa goyn maayo ilaa wax lagu caddeeyo oo warka wahaabiyada warka wahabiyada waxay ku leeyihiin ficilkaada markaan fiirino waxaa tahay kaafir iyo mushrik laakiin ku dili mayno ilaa aan wax kuu caddayno ila fi اlqatli fainahu laa yuqtalu ila ida اmtanaca min الtacliim kitaabka hadda aan soo sheegaa soo guuriyey tarjamu wadaadka ku leeyahay bajaa-in wadaadkan imaamka ah ku leeyahay kitaabka loo yaqaano nayl اlibtihaaj bitatriiz addiibaaj ka akhriya nin faqiiha oo imaama oo muxadid oo caalim ah oo zamankiisi nin la aqoona uu yaraaba wey bajaayana asagaa faqiiheeda iyo muftigeeda ahaa sabxada boqolaad baad tarjamad ka akhrin kartaa ibnu caraf atunisi oo asagoo tunis joogo maaliki ah wadaadka asagu waa jazaa'iri yaa hadalka wadaadkaas soo gaadhay inuu naqdiyo rabaa markaas wuxuu isku khalday e, iimaan lmuqalid iyo jaahil tawxiid waa wixii ku dhacay katani katani warkiisi weeye wuxuu isku khalday marka khalata bayna jaahil اtawxiidi wa bayna almuqalidi fi liimaan bayna almuqalidi fi اliimaan ayb wuxuu ihi wasamictu can ilfaqihi اlmudarisi abilcabaas axmed bn ciisa albajaa'i wadaadka horen kuusoo sheega weeye annahu kana yasأl اlcawaama wa bacda jahaalaة اlacraab faida ra'aahu akhطأa fi bacdi caqaa'id الtawxiid qaala lahu anta kaafir waqarara lahu اlcaqiidaةa xatى samictu anahu abaaxa liman hadihi xaaluhu an yaruda muطalaqatahu bالثalaaث لأnnahu طalaqaha fi xaali اlkufri waطalaaqu اlkufri baطilu وkذلika نuقل can تilmidhi cبdiرaحmaan abi ciisa الmudrs alآana bbijaaya sheekhu wuu dhintay ardaygiisi baa weli fadhiya bijaaya fadhiya asna warkaasaa laga soo guriyay والlah أعlam بصxaةi ذalika وhada khaطأ صuraax laa yaxiل buuri asagu ibn carafa khalaa bayna inuu isku khalday waxaad kutusahaya tafsiir ibn carafa leanna waxaan u soo guurinayaa in bal la ogaada maalikiya masalada kooda ku saxan tafsir ibn carafa aayatu maaida markuu tafsiirhayo wey majaladka labaad boqol iyo sidaa ku yidhi hadduu intaa kaga tega fiican lahayd hadalka wuxuu ku yimid siyaaq uu kaga hadlaayay imaam almuqalid wuxuuna ku yidhi qul walow kaana aaba'uhum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun aayaddaas buu tacliiq saaray wuxuu istadalla biha aayadan bacduhum calaa manci taqliidi mancu taqliid miyaa laga hadlaaya mise aljaahil bimacna tawxiid baa laga hadlaayay waa idiin sheegay hadda ka hor istadalla biha bacduhum calaa manci taqliid wa qaala altaqliidu fi tawxiidi manacahu bacduhum wa ajaazahu bacduhum ومنهم من قال إن التقليد إذا كان توسطا فهو مؤمن كإيمان العوام فإنه مستند إلى خلق الله للسماوات والأرض وقال آخرون المقلد في غير الإيمان مؤمن عند الله وإنما هو مؤمن في الظاهر فقط وسمعت عن الفقيه المدرس أبي العباس أحمد بن عيسى البجاء أنه كان يسأل العوام وبعض جهلة الأعراب فإذا رأوا أخطأ سمارت ميشو قليي محو قليي إيمان المقلد يحسكو خلدها إياه iyo jaahil bimacna tawxiid waxaana dhici karta wadaadku tunisiba ah ninkana waa jazaa'iri weliba xeebta jira in war looga soo gudbiyo uusan la kulmin laakiin hadalka sheekha iyo faduisi bajaa'i culummadii la kulantay iyo ardaydiisaba binas u soo guri wuxuuna ka hadlayaa aljaahil bimacnaa laa ilaha illa muxuuna soo yidhi wadaadku أن mن نشأ بين أظهر المسلم وهو ينطق بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول ويصلي إلا أنه لا يعرف المعنى الذي انطوت عليه الكلمة الجاهل معنى التوحيد بشوق قال إيه كما هلين المقلد في الإيمان أو في التوحيد كما هلين في عبارة اسكو سواداتكم si kastaba noqotee fuqahadii bijaayo joogtoo dhan baa haddaa su-aasha loo bandhigay sanusi baa soo guriyey fi sharxi اlwusطى fii baab اlwaxdaaniya wuxuu yihi waqad su'ila fuqahaau bijaaya waayruhum wagayrihim cafwan ama wagayruhum min ala'imati fi awaa'ili hada اlqarni aw qablahu biyasiir can shaksin baa la weydiiyey fuqahadii bijaaye ee maalikiyo o dhan baa la weydiiyey can shaksin yantiqu bikalimati ashahaada wayusalli wayasum wayaxuju wayafcalu kada wakada wuxuu ka tego islaamnimo wanaaga ma jiro lakin walaakinahu inamaa yaأti bimujarad اlaqwaali wاlacmaali faqط calى xasabi ma yara الnaasa yaquuluun wayacmaluun xatى inahu la yantiqu bikalimati walaa yafhamu laha macnan walaa yudriku macna اlilah wala macna الrasuul wbiاljumlaةi falaa yadri min kalimati الشhahaada la ma uhbita minha wala ma nufi وربما توهم أن الرسول نذير الإله لما رآه لما رآه لازم الذكر معه في كلمة الشهادة وفي كثير من المواضع فلينتفع هذا الشخص بما يستر عنه من صورة الفعل والقول ويصدق عليه حقيقة الإيمان فيما بينه وبين ربه أم لا فقه فيرس وحل ظاهر كلا ما علم حلقة الله يا فيما بينه وبين الله وحكم الآخرة وران بوان كسور روحه وحو موجته أدا هذا أخوض قدين فأجاabuu kulluhu dhammaan fuqadii bijaaya fuqaha اlmaalikiya waxay ku jawaabeen أna mila hada laa yudrab lahu fi اlإslaami binasiib wain sadara minhu min suwar اliimaani waafcaali maa waqac halkaasuu wadaadkan sanuusi baa tacliiqi qultu wuxuu uhi whada اladii aftow bihi fii xaqi hada الشhakhص wman kana calى xaalatihi jaliy fi gaayaة اljalaaءi laa yumkinu an yakhtalifa fihi اثnaan yani aminkan laakiin wahaabiye iyo kataaniyiin baa dhaqaajin la wuxuu ka baqay ninkaas sanuusi inaad isku khalado masalatu lmuqalid iyo masalatu jaahil tawxiid wuxuu dhegaysaa hadda suu kugu kala saaro sin iyo sad waa la kala socabay dhan soomaaliya wainamaa nisaacu اlculamaai waاkhtilaafuhum fii man carafa madluula shahaadatayn wajazma bima tadamanathu min caqaa'id الtawxiid min gayri taradudin ila ana muujiba jasmihi bidalika الtaqliidu ومجرد النشأة بين قوم مؤمنين من غير أن يعرف برهانا على ذلك أصلا والخلاف في صحة إيمان هذا هو الخلاف المعروف في صحة التقليد في العقائد laba kale masale kasaar bur waxaa laga hadlay imaam almuqalid khilaaf baa ku jira kan laakiin waa maxay waa jaahilu kalimati tawxiid wa macnaha weligaa ha khaldame tan khilaaf ma laha jaahilu tawxiid inuu kaafir yahay laa khilaafa fiih nisaacu waa fi iimaani almuqalid soo kuma soo kala saarin labadaa masalaha isku khaldin buu sheekhu ku yidhi ibn caraduun wuxuu yidhi hawsha kor aan u dhigo fuqahadii qarniga shanaad hala weydiiyo baalaad ma bilaabina qarniga shanaad kun sano ka hor aan weydiino nin la yidhaha abulxakam cabdiraxmaan ibn abi rijaal allakhmi ibnu barjaanna ku caanbaxay oo an boqol dhintay ayaa la weydiiyey waa hawl idinka idin khusayso nimankii aanu ishaynina dhici karta inay ka faa'idaystaan laakiin aan iska sheegno waxaa la yidhi hal yajibu cala linsaani ictisaam ba waxaan ka hadlayo khaarijti wey hal yajibu cala اlinsaani an yabxaثa calى caqiidati man daahiruhu اlislaam ida araada musaharatahu aw mukhaalatahu aw mucaamalatahu aw akla dabiixatihi hawsha waxaa la weydiiyey waajib ma igu tahay ruuxaan ka guursanayn lexdeedii ama aan la mucaamalo beec iyo waxna dhex mari ama aan gowraciisa cuni inaan iska baadha diintiisa ma waajib bay igu tahay caqiidadiisaan iska ogaado wama alxukmu fi ma dufica lahu min azakaa ruuxa aan la garanayn zakada la siiyey zakadii aan siinay ag maxay noqon wa fii sixati nikaaxihi wa tawriiti awlaadihi in jahila shay-an yuujibu bihi اlkufra halkaas u socdaan waxay dhaheen hadduu jaahil ka yahay ruuxaas shayka jaahilnimadkiisa lagu gaaloobo kaljahli bimacnaa laa ilaaha ila اllah faajaaba ibn barjaan muxuu yidhi alxamdu lilah ama bacdu man araada musaaharata man daahiruhu اlislaam wاlghaalibu calayhi اljahlu bishayin yuujibu اljahlu bihi اlkufra fayajibu calayhi اlbaxu fi dalika gaayatan waa in laska baadha waajib buui laakiin waa maxay ruuxii islaam buu muujisanhayaa laakiin alghaalibu calayhi wa calaa amhaali waa maxay waa aljahlu bilaa ilaaha ila اllah aljahlu bima yakuunu اljahlu bihi kufran waa marka ilaan haalibka meesha yaalla asalkii waxaa ishaya asalkii waxaa ishaya alhaalib ama daahirkiisii waxaa ishaya alhaalib wuxuu ihi wain lam markaa in la baaraa waajibhaya markanoo kale noqon maysaan jamaacatu tawaqufi watabayun bidcatu tawaquf watabayun waxay gashaa mustuurulxaalka inaad geliso wey mustuurulxaalka markaad geliso markaasaan ku haynaa iyo majhuululxaalka laakiin cafwan mastuurulxaalka markaad gelisaan kugu dhagaynaa majhuululxaalka asalkiisu wa inaadan baarin hadday wax kaaga tacalluqaan markaasaad gawrac baa kaaga tacaluqay maalan guur baa kaaga tacaluqay xorayn iyo cidqi baa kaaga tacaluqay waa iniga hadda ka hor soo sharxa hawsha ayada ku noqon mayno sheekhu wuxu uhi wain lam yakun lghaaliba calayhi اljahlu bidalika falaa yajibu اlbaxثu watajuuzu mucaamalatuhu hadduu islaam muujisanhayo alghaaliba calayhi shirku wاlkufru wاljahlu biاllahi aysan ahayn waa la mucaamalo inaad baadhana waajib ma aha wuxuu uhi waama man araada mukhaalatahu aw akla dabiixatihi falaa yanbagii lahu ila bacda اlbaxثi waama xukmu وأma xukم man duficat lahu الزakاة fain kana الغاaliba عalayh الجهل ma yuجib الجهل bه الكفرa faإnahu ystridha in kanat qائmaة وin faatat غarimha in أklha وin halkat بأmri min اllahi min غayri an yntafca bha lam yغrimha وأجزأت man dafcaha lah وfiihi khilaaف وxukmu نikaaxihi in kana الغاaliba عalayh الجهل ma yuجib الجهل bه الكفرa faxukmu xukmu نikaaxi الmajuusiyi yufsq أbدا wlaa yalxaqu fiihi طalaaq walaa yariu warahatu in maata wahuwa mutaصima biاljahli bima yuujib اljahlu bihi اlkufra aw الshaku fanasأl اllaha tacaala macrifatah maxay nimankana xukumeen ibnu barjana wuxuu xukumay jaahilu tawxiid inuu yahay kaafir ninkii islaam muujisanna aadan waxba baadhin hadduu islaam muujisanhayo laakiin bidca kufriyaada uu ku milqan yahayna oyna qaalibna tahayna aad u baahato inaad la mucaamalooto aad iska fiirinayso ad kobsanayso hawshaas wuu ku xilaalo wuxuu yidhi wa su'ila alfaqiihu saalix mar kale almufti sayidii abu zayd cabdiraxmaan bni axmed alwakliisi wakliisi waa wadaadkii bajaa'iga ardaygiisii ninkuu ibnu carafa lahaa bajaa'igu ardaygiisii baa fadhiyo hawshuu weli wadaa ardaygii weeye toddoba boqol sideetan iyo lixdii baa isna dhintay waxaa la weydiiyey can rajuli min طalabaة اlcilmi taزawaja imra'aة واstakbaraha bacda binaa'ihi biha fawajadaha jaahilaة biwaxdaniyat اllah aw tashuku hal lahu waalidun ninbaa nin baa islaan guursaday ayagoo aroos ku jiray wuxuu waraystayba gabadhii buu imtixaana bal warran xaalkooda xageed wax ku soo baratayoo adugu horta ma reer diineed baa tihiin oo lays waraysay kadib waxaa u muuqatay gabadhi ilahay manaysan garanayn waxdaaniyadiisi oo ay ka shakisan ilaahay ma walad buu leeyahay mise waalid ilaahay wax ma dhala ma la dhalay buu weydiiyey kaas dere garan maayo su-aal xumid ah, ma aqaan waa islaantiisii aw ana rasuula bashar waxaa l wuxuu yidhi nabi maxamed bashar ba mise waa malaa'ig mise waa jin waxaa la yidhi hal yufaraqu baynahu wa baynaha am laa ninkaa islaam arooska ahee shahrulcasalka ku jira ma ka jijabinayna mise u daynaabaa la yidhi waa hawl adag boogtahay فأجاaب إذا كانت المرأة wy على ما ذukira من الاعتiقاad الفاسد عفوا فهي كاaفرة الcdو بالجهل meeشhan ma galo waa maay <laughs> waa جاهل أسل الدين جاهل أسل الدين لا khلاaف في كفره فإن تحقق الزوج ذلكa منها أو صدقها وجب فسخ نكاaحها ولا يحل له المقام على ذلك والله أعلم waqliisi tarjamadiisa waxaa ugu laaban kara tarjama wuxuu ku leeyahy qiimo badan kitaabka loo yaqaano annuur الzakiya fii طabaqaati اlmaalikiya safxada laba boqol soddon iyo toddobo iyo nayl ibtihaaj bitadriis addiibaaj laba boqol afartan iyo sideed waxaa ku yimi tarjamadiisa fi shajara wuxuu yihi huwa alfaqihu اlusuuliyu اlmuxadiثu اlmufasiru cumdatu ahli zamaanihi wa fariidu casrihi wa awaanihi shaykhu ljamacati bibijaaya raggu rag culmo waaweyn wey weliba laa khilaafa ana jaahila tawxiidi kaafir wanshariisi baa micyaarkiisa almicyaar lmucrim mujaladka saddexaad siddeetan iyo sideed ka fiiriya baxdi kalea ku jira oo kanoo kale ah oo laga soo guuriya alimaam abi moxamed bni cabdillaahi alcabduusi alfasi oo dhintay sideed boqol afartan iyo sagaalkii ibni caraduun wuxuu ka soo guuriyey imaam kale oo la yidhaha cabdulwaaxid ibn axmed alwanshariisi qaadi fas bijaaya jazair aan ka soo tagno maqrib aan nimaano fas muftigeedii iyo qaadigeedii oo dhintay sagaal boqol konton iyo shantii yaa wax asna la weydiiyey hawsha wuxuu ihi waama man kana min almuqalidiin laa yaclamu macna kalimatiy الtawxiid wla man طawت calayhi wla yumayizu bayna الrasuuli wاlmursili fahada laa xada lahu fi اlإslaam xasba ma saraxa bihi اlculamaء اlaclaam ninka muslim ma aha waa gaal nawaasil اlcalami iyo muqnic اlmuxtaaj fi adaab اlaswaaj mujaladka koobaad laba boqol toban iyo sagaal nuquusha aan soo guuriyo o dhan micyaarka qayb ku jirto idiin soo sheegay iyo qayb inta kale waxay ku jirtaa kitaabka la yidhaahdo muqnic اlmuxtaaj fi adaab اlaswaaj weliba wuxuu leeyahay intuu sardiyey culmo dhowr iyo tobana sardiyey oo soo guuriyey soo guuriye wuxuu leeyahay faafaahinteeda kitaabka laa nawaasil maazuni ogu laabo waa kitaab makhtuud waliyad alla daabicin asaga hadalkiisi muxuu ku gabagabayaa ibn caraduun almaliki wuxuu yidhi fahada jumlatu min alajwiba aniga in yar baan ka soo qaatay kitaabka muraajaciya maktabaddana wuu yaalla isagoo laba mujalad ah fahada jumlatu min alajwibati fi hada almas'ala wainama atayna لأna kaثيirا min الناas yتwahamuuna أna man yanطiqu bالشhahaadatayn bkalimatay الشhahaadatayn fahuwa maxkuum lahu bاlإiman niman baaba iska moodahaya buui wاlxaasilu min kalaami haؤulaaءi الأئmة اladiina أxalnaaka calى kalaamihim أnahum أجmacuu calى kufri man laa yumayizu bayna اllahi وrasuulihi wlam yacrif اllaha wla rasuulah وأجmcuu calى fasaadi nikaaxihi وأجmacuu calى cadami akli dabixatihi وأجmacuu calى cadami iraaثaةi maalihi وصaraxuu kulluhum بأna xukmahu xukm الmajuusiyi fi jamiiع الأxkaam إla fi اlqatl fainahu laa yuqtl ila ida اmtanac can الtacliim wjul الnaasi اlyowm way idin soo gelaysaa dhegaysa hadda wjul الnaasi alyowma hm miman laa yufariqu bayna اllahi وrasuulihi wlakin in kadabta faslhum tajid min dalika maa laa yucad buui warka aan kuu sheegay haddaad beenisa buui caamada waraysa bui adaa war ogaan doonee muqnicu lmuxtaaj fii aadaab اlaswaaj mujaladka eh, koobaad ilaa waxay ila tahay qadiyada ayada ah mucalim alyamaani oo min asalafiyin alqux aad dhihi jirteen wuxuu kusoo guuriyey ijmaaca ahlicilmi cala ana jaahil tawxiidi inuusan muslim ahayn nuquusha badan waan soo guurinay dhibku waxaa way laakiin wahaabiye fara badan iyo niman alabatulcilmi waxay isku khaldaan bayna almuqalidi fi اliimaan iyo wajaahil altawxiid wa asli اddiin labadaa masla yaa isku khaldina masalada shanaad oo masalatu tafriiqi bayna اlusuuli wاlfuruuc waxaad moodaa kelimadu way dheeraatay laba fadhi baana taqriiban iyaga dhiman baad moodaa gebagabaynta muxaadarada marka in sha allahu jumcaha soo socda jumcaha soo socda ayay xalqada shanaad noqon doontaa in sha allahu tacaala cashir la iclaamiyo usbuucan jira la yidhi usbuucan iskaba dhammayn lahaa laakiin usbuuca dambe soo socda yowm ljumca leylat ljumca aan isku maanayna in sha allahu